bismi illah raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala almusanifu raximah allahu tacaala almaqsid athalith almarduudu bisababi dacnin fi raawi cashrikeeni saaka meeshii u dambeysay mulxaqaadka ahaa xadiidkii ibnu maaja uu wariyey uu yihi xadaثana cuثmaan ibn abi shaybata qaala xadaثana mucaawiya bn hishaam qaala xadaثana sufyaan can usama bn zayd can cuثmaan bn curwata can curwa can caaisha qaalat kana rasuulu اllahi salى اllah alay slam qaala rasuulu اllahi sal ly slam in allaha wmalaa'ikatahu yusaluuna calى mayaamin الsufuufi usaama binu zaydkaa meesha ku jiray oo kaan ku yar istaagnay dabcan waa iska muuqataa inuunan ahayn saxaabigii jaliilkaha inuu cuthmaan binu curwa ka wariyo oo taabicu taabici ah curwa binu zubayrra uu taabici yahay ma dhici karto usaama binu zaydun markaa noqdo meeshaas marka taadiib taadiib markaan ku laabanay kitaabkii kutub rijaal ka hadlayey laba ayaa jirta usaama binu zayd usaama binu zayd alaythi abu zayd almadani iyo usama binu zayd ibnu aslam alcadawi mawlaahum labadaasaa jirta labadaba usama binu zayd baa la yihahdaa midna waa usama binu zayd ibnu aslam alcadawi midna waa usama binu zayd alleythi mawlaahum abu zayd almadani marka midkan asaga ah ee hadda ka warinayo cuhmaan binu curwa usama binu zaydkaasi inaa aslam ma ahee waa inaa zayd allaythi usama binu zayd uh, uh, usama binu zayd allaythi abu zayd almadani abu zayd almadani wey marka kaa kale ma aha waxaana tusaaya ardada ka warinaysa usama binu zayd buu yaa dib ugu laabanay sheekha uu qoray waxaa ka mid a sufyaan baynamaa zayd ibnu aslamkaas alcadawi uunan ka warinin marka sufyaankaasna waa sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri weeyaan marka sufyaanu yarwi can usama binu zayd usama binu zaydkaasi waa usama binu zayd alaythi mawlaahum abu zayd almadani waana daciif labadaba labada usaamaba usaama binu zaydkaasi ibnu aslam alcadawi oo waa mawla aslamkaasa mawla cumar bn khadaab ahaa imaamu malik fi muwaa aad ba uga wariyaa min riwaayati eh, mxuu ahaa zayd bn aslam alcadawi kaasna waa daciif kana waa daciif weliba kuwa asaga ima aslam yaxya bn maciin wuxuu leeyahay cabdullaahi wa cabdiraxmaan wa usama ikhwatu aslam awlaadu aslam ikhwatun kulluhum laysuu bishay saas u dhaha kulluhum laysuu bishay kanna wuxuu yiri alafram min riwaayati axmed wuxuu ka warinayaa inuu yihi laysa bishay wa kaana yaxya bnu saciid yudacifuhu yaxya bnu saciidna waa daciifin jiray marka ninkaas usaamaha meesha ku jira waa ninkaas daciifka ah usama bnu zayd alleythi usama bnu zayd alleythi abu zayd almadani nacam ninkaa weeya almaqsad athalith maqsadkii saddexaad daciifkii waxaan ku jiray almarduud maqbul marduud oo kala qaybi khabar laxaad maqbuulka ka soo baxna warkiisii tafaasiil buu lahaa waan ka soo baxnay marduudkii baan galay oo saddex loo qeybiyey saddex maqsad buu qeybiyey musanifka addaciif oo magac caam ah oo sababu dacfiga haddana uu sheegay labada qeybood ee sababu dacfiga loo qeybiyey qeybteedii koowaad baan soo maray oo ah addacfu bisababi saqdi raawi asaguna lix buu usii qeybsamay bidaahirihi wa khafiyihi waan soo maray qeybtii saddexaad ama haddii laga hadlayo dhinaca dضacfiga sababta keenta waa qeybta labaad wuxuu noqonayaa almarduudu xadiidka la radiyey la daciifiyey bisababi dacnin durid la duray darteed fi raawi baa la duray wara laguma durin waran laguma durine eh, carabkaa lagu duray soo socda almuraadu biacni fi raawi maxaa laga wadaa almuraadu biacni fi raawi raawigaa baa la duray sanadka ku jiraa wax laga sheegay bay ka dhigan tahaye eh jarxuhu in la dhaawaco bilisaani baa loola jeedaa carabka waxbuu dhaawacaa siday xubnaha kale ee jawaarixda wax u dhaawacaan marka carabkiibaa dadka carabkoodii baa wax ka sheegay la wadaa jaraxahu jarxuhu bilisaani in carabka lagu jarxiyo oo lagu wax lagaga sheego yaa hadda la wadaa dacnigan haddii la yihahdo fulanu mutaham kadaab faasiq mubtadic kulu hada dacn qof baa la dacninaya laakiin gacanumada wareegsanine carabkaad wareegsanaysaa carabka adeegsanaysaa saas darteed haddii carabku wuu garab taagan yahay gacantu garab socdaa mar walbaba waxay gacantu ay ku yeesho carabkuna ku yeeli walidalika nabiga alay salam wuxuu yhi almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi isgarab socdaan waa isku waa isku meel bay dhacayaan nacam haddii na kala dareen marka dacnu rawi waxaa loo wadaa jarxu bilisaan in carabka lagu dhaawaco wax lagaga sheego watakalumu fiihi laga hadlo min naaxiyati cadaalatihi baa wax laga sheegay xagga cadaalada iyo wadiinihi diintiisa cadaalada iyo diintiiba wax laga sheegay qofkan dayaanatan baa loo dhaawacay taa waa dacniga koobaad wey aw amase min naaxiyati dabdihi xagga xifdiga iyo dabdigiisa iyo wax koobidda iyo wa xifdihi baa la dacniyey qofka diin ahaan waxba laguma haysto waa mustaqiim waa toosan yahay laakiin fahamka ilahay dadka kuma simin qofna waxa weeye dabdigiisa iyo fahamkiisa yaa hagaagsan wuxuu maqlo waa xifdini sidii u aheedna waa u gudbini qofna aladkiisaa badan ah, xifdigiisaa sayi ah oo hooseeya marka kaada aakhira loo qabsan maayo maaa sayi mxuu ah, xifdigaada uu sayi u noqda la dhihi maayo lakiin isagoo sayiulxifdiga oo faaxishulqalada inuu markaa haddana isku dayo inuu kor wax ka sheego oo mararka qaar deena uu khada ku dhaco taas waxay noqon kartaa dhibaatay keeni kartaa nacam almuraadu biطacni raawi jarxuhu bilisaani baa loola jeeda wtakalumu fiihi in laga hadlo xaggiisa min naaxiyati cadaalatihi diintiis cadaaladiisa o diini diintiisa cadaaladda waxaa weye qofka inuu noqdo qof muslima oo haddana <clears throat> ka fog wax allaalo wixii dunuuba kabaa'ira iyo israaru sakaa'iri iyo wamaa yakhulu lmuru'a wixii ikhyaarnimada iyo sharafta dhaawaca qofka ka fog baa caadil la yihahda marka caadilka la qeexayo <clears throat> waajibaadkiina waa la gutay waa la imaaday muxaramaadki iyo munkaraadki wxweynaa iska ilaaliy kuisaqayrtana ma daa'imin macsuum qofka ma noqon kara waxbaa kaa dhacay mar walbaba lama laguma qiimeyn karo waxbaa ka dhici karaa waxaa loo jeeda saqayrta ma daa'imin kabaa'irtina kuma dhicin ah, waajibaadkiina waa la imaaday muxaramaadka waaweyna sheegna waa ka tegey xagga kalena qof waxaa weya sumcad leh ah, sharaf leh oo karaamadiisi iyo sharaftiisi iyo khiyaarnimadiisi ilaashaday ah, muruucada wax la yidhaahdo muruucadu waxay u noqotaa dhaqan wanaaga iyo qaab wanaaga iyo qofka sida uu maaratay u ilaaliyo sharaftiisa waxay dadka u arkaan sharaf u arkaan curfiga dadka iyo caadada dadka u noqonayo halkaasay u dhacda ayadu wa takhtalifu biikhtilaafi alazmina walamkina walunaas dadka iyo siyaad bay yihiin iyo wadamada iyo iskhilaafayaan waayihii hore wixii khurumulmuluuc aan jira haddaba baa laga ilbax baa la yiri soo ma waagi hore wixii laga laga iska ilaalin jira haddaba caadi baa la iska leeyahy caadi baa lagu leeyahy haddaba caadigaas laakiin waa inuuna diinta dhaawicin diinta waa inayna dhaawicin waxay diinta dhaawacaa waa caadi kaa bixin mayso nacam marka laleyahy alcaadatu muxakama waa wixi sharciga khilaafsanaan wey <clears throat> asbaabu aacni cadaalat diin o min naxiyati dabdi waxmid labadaa un weeyaan haddaad maqasho raawi baa wax laga sheegay labadaa unbaa mid laga sheegay diintiisaa lagu dheganya o la qaniinsanye ama ma ahee dabdigiisa iyo fahamkiisa iyo xifdigiisaa loo bogsanayn oo khadayiisaa badan taas weeyaan asbaabu dacni fi raawi waa kuu soo celiyay mar labaad raawida dacniga la dacninaya sababta keenta asbaabu dacni waxa dacniga keena fi raawi raawiga la dacniyo casharatu asbaabin ama casharatu asbaabin wey toban sababood yaa haddii raawi la dacniyo loo dacniya waa cinda tafsiil wey cinda alijmaal waa laba un laakiin cinda tafsiil waa toban hal la faahfaahiyo diliba toban bay noqonayaan hal laisku arooriya hadii ladhahana laba iyo laba u kala boodayaan ah, hal iyo hal bay u kala booda labay noqonayaan marka casharatu asbaab wey khamsatun shan oo minha tobankaa kamid a tatacalaqu waxay ku tacalluqdaa bilcadaalati cadaalada shan sababood oo raawiga loo dacniyo wax laga sheego cadaaladiisa iyo diintiisa lagu dhegany wa khamsatun shan sababood oo minhaa asbaabtaa kamida tobanka ah tatacalaqu waxay ku tacaluqdaa bidabdi xagga xifdiga xifdiga qofka ayaa laga hadlayaa shantaas uqaybsan w marka wa kala daran yihin ayma ashad <clears throat> shantan iyo shantan yaa daran ya shanta dayaanada iyo daran dhaawacan akci karin wey qofka diintiisa hadday dhaawacanta tan marka dabdiga walidalika dabdiga haddii loo helo duruq kale loo helo waaba kiciba kor buu kici xasanu hariib alxasanu ligayrihi markaan soo maraynay waakaan ka soo haddii lafdiga qofkan uu daciif ku noqdo laakiin loo helo dariiq kale loo helo intay isku arur isku darsadaan ayaba xasanu ligayrihi noqonayaanba laakiin shanta cadaaladda qofkii dhaawac ka soo gaara boqolaal mutaabaca iyo duruq kale haddii loo helo xataa weligii kor ukici maayo weli kor ukici maayo nacam shantaa iyo shantaa u kala qaybso marka waa intaasoo lagu ijmaa tafsiir baad ale ku keeni doonaa ama alatii khamsadii ama alatii khamsadii ama shantii tatacalaqu ku tacaluqday bidacni duritaan fi lcadaalati la dacniyey raawiga oo la dacniyay shanta ku saabsan fa hiya ayadu waa sidan soo socota alkadibu si u kala daraayan u kala horreysiyey alkadibu been oo nabiga lagu been untay alayh salaam atuhmatu bilkadib been qofka lagu tuhmay way mida labaad alfisqu faasiqnimo wey oo daacadii ilaahay subxaanah wa tacala uu ka baxay oo munkaraad iyo macaasi xumaan uu ku dhacay faasiq albidcatu wey mida afaraad bidcadii oo aan mari doono inay qeybo u qeybsanto ayada laftirkeeda mukafirada warkeeda lama hayo waxa laga hadlaya waa bidca almufasiqa qofka fasiqinka fasiqa dhigaysa khaamisan aljahaala jahaala wey raawigi baaba jahaala dadka kaga sugan la garan waaye ay jahaalat alcayn cayntiisa la aqooninba nin meel iska socdo oo gaari ka soo degay inaad xadiid markaaba tirahdo in weri jahaalatu cayn wey maba taqaanidba kaasaga leano cadaalisa goyn maxaad fali doonaa salaada ma tukan doonaa masaajida ma geli doonaa muxuu yahay ma mubtadic baa soo galay magaalada ku cusub lama yaqaano jahaalada marka xagga waxaa la raaciye cadaalada la raaciyey shantaas markaa raawiga haddii wax laga sheego waxaa la dhahaa aacnu adacfu bisababi dacni ba la yihahda xagga ama aacnu fi cadala adacnu fi lcadala ayaa la yihahda nacam wa ama alatii shanta tatacalaqu ku tacalluqda bidacni duritaan fi dabdi xagga dabdiga gudihiisa raawiga laga duray xifdigiisaa la haystaa fa hiya shantaasi dabdiga ku saabsan hadda waad og tahay cadaaladda iyo dabdiguba labaduba waxay kamid ahaayeen shuruudii xadiidka maqbuulkaha sameen cadaalat araawi wa dabdihi qabuulka gabadha somo labadaa marka hadii la waayo daciif buu imaanaya xadiisku marka shanta ku tacalluqda dabdiga kow fuxshulqalad wey qaladkiisa faaxish ah oo wax xadkabaxa wey marka mid fuxshulqalad laleeyahay yani qariib laa yaslimu axad qof ka nabadgeli kara ma jirto axad ka nabadgeli qalad yar ma jirto bashar wey dadku wax kamaal ah iyo ilaahay ahayn subxana watacaala ma jirto nabi maxamed unbaa macsuuba iyo ambiyaa llah ilah ambiyadihi subxaana watacaala kulu yuukhadu qowlu yuraddu ilaa rasuulu lahi sal slam marka faaxish qalad baa laga hadlaya ah, yani sawaabkiisii iyo qaladkiisi qaladkiisaa batay wey waa gacan kabax buu noqday waa ko laba suul xifdigiisaa sayi ah subaxda aduu fadhiisto ilaa gabalka dhaco hal safar baa laga inu xifdin waayo xifdigiisaa sayi ah wixii hadda u xifdiya berriba waa halmaami raabica thalitha midda saddexaad alqaflo weeyaan qaflo ah, kadhexkadeg wey qaflaha ku jirta mar walbaba qof maahasan oon joogin oo yaqid ahayn qofka aan yaqid ka ahayn baraarugsanin wey ah, ma baraarugsanaa yaa la muafal baa la dhahaa waa qof qufulan qof qufulan wey ma furfura maskaxdiisi iyo iyo joogitaankiisa iyo xuduuru qalbi bar walba dhuul wax qalbigiisa waa maqan yahy kaasa qaflo layirah raabican kathrat اlawhaam awhaamtiisaa badan ismoodsiiskiisaa badan wahmigiisa aha un bu ka hayn hadda waxbuu si kathrat awhaam wahmigiisaa badan khaamisa mukhalafat thiqaat thiqaadii buu khilaafi dadkaa isku martabada ahaayeen aqraanta ahaayeen isku martabada ahaayeen ayuu garab mari wax markay sheegaan asaga wax ka hor imaadsan oo khilaafsan hadduu ziyaada la imaado waxbaba lama dheheno ziyadatu thiqa maqbula la dhihi lahaa dadka kale ma la socotaa waxmaa ku dartay ziyaada waa dhici kartaa in qofka wuxuu maqlay kan uu maqli waayo ziyadatu thiq maqbula la dhihi adigana thiqaa tahay wixii aad la imaatana thiqaadi mayna khilaafin waa la qaadana ziyadatu thiq maqbula la dhihi laakiin markay dhibaato imaato waxaa weeye markuu mukhaalafa la yimaado warkiisii iyo warkii dadka isku meesha jooga mar walba wa iskhilaafayaan waa iska hor imaan haddii kuwan nacamay dheen kuwan laa buu dhihi ihbaat hadduu ahaa nafyi buu la imaan kan maxduur hadduu ahaa ibaaxuu la imaan waajib hadduu ahaa manduub buu la imaan wax un mutadaadaana unbuu la soo fadhiisanaya mukhaalafatu thiqaat iqaadoo la khilaafo wey shantaan waxaa weeyaan maa yatacalaqu bidabdihi raawigii baa la haystaa dabdigiisaana la haystaa shan shan ku dar toban maxaa toban kaba laisku dhahaa ya alxadiiث marduud baa laisku dhahaa bisababi bisababi dacnin nacam waa soo ogaanay ila almarduudu bisababi sakdi lixun bay ahaayeen ayagu lixiyo toban haddaa isku darta maaqay noqon lixiyo tobanka wey xadiid daciif haddaad maqasho lixiyo tobanka mid kamid un buu ku daciifoobay a ah lix iyo tobanka mid kamida ah, unbu waa daciif haddaad maqasho in iska dhaho shuruudda sooma waa daciif daciifka asagaa sheeg meel meel saar baa lagu dhihi maxaa ka wadaa ma xagga sanadkii iyo saqdiiba yuu ku imaaday mise xagga wuxuu dacni dacnigaasi se muxuu yahay ninkaa meesha baddaa la gasho ka waran ninkaa baddaa la gasho maxaad malanaysaa oo musalax xadiidina aan soo akrisanin hadda waa ixraajisay dhib baad gelisay ruuxaa sheegaysa maxaana laciif maa taagneyne ayuu ku dhahayaa marka waa daciif lagu kala bixi maayo daciifka waa inaad fasirto sababu dacfi wax layihaha jirta sababu dacf maxay tahay isqaadu sanad miyaa dacmu raawi miyaa isqaadu sanad hadduu ku dhawahaye lixdii mid misaalka usaar ba ule lixdii ayaga ahayd misalka usaar maahe waa dacnu raawi dacnu raawi miyaha xagga cadaalada mise waa xagga muxuu ahaa labdiga labdiga hadduu ku yihahdo sanka usii qaad shantii mid umsaar baad dhihi soo marat waa kaa waxaan diintan waa diin ilaalinta iyo sida loo xifdiye loo dhowray bahalka iyo duwaaga looga dhowray waad aragtaan intaas waxaa la diidayaa inun yatakalamu mutakalim qof iska hadlo oo uu iska dhaho un qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam inuu iska dhaho tana la diidan yahy oo dadka aan arki doone mawduucan ugu tegi doone qeybaha badan u qeybsamaa ay mid walbaba deen ajandihiisi ajandihiisa gaarka aha uga soo shirtago mid walba ajando gaar xadiidkii u samaysan markaasuu deenaa ku fushanaya hawshiisi iyo xisbigiisi iyo hawshiisi tanaa lala dagaalaya oo laiska ilaalinaya waxaa sheegi sheeg lakin warka nabiga noo warka nabiga sal slam haddaadan suaal sax unan ahayn faraha kala bax wixii kale adiga ku taalla dayib shantaa iyo shantaa wey wasaadkuru buu ku musanifka raximah llah usluubkiisa xakiimka ah musanifka ayay kamid tahay ijmaal bacda tafsiil uma tafsiilkaasoo aad u faahfaahsan mithaalkii iyo tacriifaadkii iyo istiraazaadkii iyo waxaasoo dhan kitaab aad iyo aad u qiimo badan u macaan wey kitaabkan wuxuu leeyahy wasaadkuru waxaan sheegi doonaa anwaac alxadiidi almarduudi xadiidka marduudka anwaacdiisa bikuli sababin sabab kastaa sheegi doonaa min hadihi alasbaabi asbaabtan kamid a asbaabtan dacliga ku saabsan weeyaane ala tawaali ayadoo xiriidha oo sanka isku haysaa mid walba kuu sheegi mubtadaan xaalan ku bilaabayo markaan sheegayo bisababil ashadi sababta u daran u adag dacnan xagga duridda midda ugu daran baan ku bilaabi waaba midda ugu daran xagga dacniga qof la dacniyo alkadibu been qof been lagu tuhmay oo been lagu sheega ugu daran dhaawaciisa kama kacayo qofka asaga kama dhaawac kacayo weligii hadduuba warkaas been nabiga maxamed inuu ku been unta la ogaado asagoo wax sheegaayo lagu iktishaafo warkiisa o dhan ba la qaadan maayo ah, runtii yan waxaa la yii beentaada hore runtaada dambe daranta soomeen dayib almawduuc usoo guur marka kadibkii sababulkadib qofki lagu haystay maxaa la dhaha xadiidkiisa mawduuc baa la dhahaa waa ka mawduuci ah marka ida kaana sababu dacni dacniga sababtiisu hadday ta fi raawi raawi la dacninaayo huwa sababtuba alkadiba been haday t calى rasuuli اlah alkadibu haday ta calى rasuuli nabiga lagu beenuumanay sala اla alيه wasalam nabiguu ku beenuuntay faxadiiثu xadiidkiisa ninka noocaasa yusama waxaa lagu magacaabaa almawduc baa lagu magacaabaa mawduuc waa magaciisa la dhahaa xadiidkiisa ninkaas war aan jirin oo nabiga alay slam ka sugneen ayuu nabiga alay slam dusha ka saaray warkaa isagaa waxaa la dhaha mawduuc tacriifu mawduuc usoo maxaa la dhaha tacriif luqatan wa wey luqatan waxaa lagu dhahaa wa ismu mafcuul weeyaanoo min wadaca shay ba ka imaatay wadaca shaya wadaca shaksiga wuxuu dejiyaa shaya buu dejiyey ay xaqahu a waa hoobiyey wey meel buu ku hoobiye ku tuuray sumiya bidalika waxaa loogu magacaabay mawduuca sidaa waxaa loogu magacaabay liinxitaadi rutbati martabadiisii dhulka ku dhacday oo baaba ah martabadiisaa inxitaad ku dhacay oo dhulka ku dhacay oo baaba ah saasaa marka mawduuc loogu magacaabay istilaaxan u imo huwa mصطلxa marki laga hadlayo cilم الxadيiث huwa mawduuع waxaa weeye alkadibu been almukhtalaqu la abuurtay almasnuucu laiska samaystay almansuubu loo tiiriyey oo loo nisbeeyey ilaa rasuulilaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabiga loo tiiriyey been waxay tahay oo qofka haddana uu isaga jeebkiisa ka samaystay yuu haddana iska samayso masnuuca yuu war nabi haddana ka dhigay nabigaa yiri buu yiri deen alkadibu almukhtalaqu almasnuucu calى الnabi fadalika اlmawducu waa kii kudhihi jiray kitaabkii qiimaha badnaa nacam mukhtasar yar weeye lakin mufiida ayb wakaas mawduc haddaad maqasho rutbatuhu martabadiisa u imow xagee buu ku jiraa martabada uu kaga jiro xagee huwa sharu اaxaadiiثi daciifati axaadiista daciifada marka laga hadlayo ka ugu shar badan wey mawduuc waa aqbaxwaa ka ugu foolxun wey waa midka ugu qabiixsan oo ugu xun nabi maxamed oo lagu beenunta alayh الsalaatu wasalaam oo dar diin dadka diin looga dhigo wa bacdu lculamaa culammada qaarkoodna yacudu wuxuu ku tiriyey qisman qeyb mustaqilan inuu yahay mawduucu axaadiista qeybaha laga hadlayo la falanqeynaya ku darina waa qeyb mustaqila ee magacaas axaadiistaa soo gelina qaarkood dhaheen walaysa nooca nooc maaha min cawaacil axaadiisi daciifati axaadiista daciifada anwaacdeeda faraha badan aan u tegi doono nooc kamida maba ahee wax kale oo la aqoonino geedaah jin iyo jaana oo balaayo qaba oo shaydaan wata wey ee waa xadiis aan haga darina marka waa qasiim walaysa qisman qasiim axaadiid walaysa qisman waxaa jira qasiim iyo qism waxa layihahdo haadaa qismun min kada iyo haadaa qasiimu min kada way kala yihin qasiim haddii la yihahdo did ba yihin wey kuma shaqa kumale mustaqil gaar buu taagan yahay ah, uu kasoo horjeedaa wey kana waxa weeyaan qismiguna waxa weye shaygaas yuu qeyb ka yahay furuuc kasoo farcantay oo magac gaara ah waa ha noqdee marka magac gaara intuu noqdo oo daciifka hoosgelaayo axaadiista daciifada laga hadlaya ha ku darine mid gaarahoo mawduuc la yirahda ka dhiga ee qaar la taagan yihiin qaar culimada min baabi in dadka loo cadeeyo un um. axaadiista mawduucada alaxaadiis mawduuca laska dhihi alaxaadiis mawduuca kutubta ka alifeen culimada xataa alaxaadiis mawduuca ay iskaga magacaabaan marka in axaadiis lagu magacaabo waa iska maartay tajawuskaa wey xukmu riwaayatihi warintiisa xukunkeeda ka waran ma la werin karaa xadiis mawduuca ma la sheegi kara dadka ma la maqashiin kara ajmaca alculamaau culamada waxay ku kulmeen oo khilaaf ka jirin calaa anahu shaaniya laa taxilu inayna banaaneen riwaayatuhu xadiidka mawduuca in la wariyo liaxadin qofna ooma banaana calima gartay xaalahu xadiidka xaalkiisa iyo mawduucnimadiisa qof ka warhaya inuu weriyo ooma banaana fi ayi macnan kaana macna alla macnuu usoo qaadanayo noocu hadaba siduu raba usoo qaato ama macnuhu raba uxumbarsanaado ilaa maca bayaani wadcihi inuu wadcigiisa iyo beentiisa iyo inuu mawduuc yahay inuu dadka u cadeeyo inu raba mooyeene waa sheegay wuxuu yiri saasaa la sheegay xadiikaas mawduuc weeye ayuu dadka yuu raaciyey haddaa saa ujeeda dhib maleh waa nusxa lilumma ummadaad u naseexeysay waad u caddeysay marka min baabi caraftu shara laa lishari walakin liataqiihi xumaantaas ayadaa adigoo ma wadatid danna kama lihid ee dadka inaad oga badbaadiso dadka u sheegto adna ka badbaadad rabtaa taa dhibaato malaha taa dhibaato malaha ilaa maca bayaani wadcihi wadcigiisa iyo in la dejiyey oo been la abuuray ay tahay inaad cadaynaysa mooyeene ma baanaan in la sheego lixadiidi muslim baa u daliila xadiidkii fi saxiix muslim ku sugnaa fi muqadima uu ku sheegay <clears throat> wuxuu yihi man xadatha canii buu nabigu alay slam ninkii aniga iga warama bixadiidin xadiid xadiidkaasoo yuraa loo arko anahu kadiman been yahay xadiid dalka loo arko oo loo yaqaano inuu been yahay ayuu iga wariyey qaala rasuul buu yihi fahuwa asaga axadulkaadibiina kuwa beenta sheega ayuu kamid yahay man kadaba caley mutacamidan falyatbacadu min anar buu soo gela isagana haddii od og tahay inuu mawduuc yahay inaad tirahdo maya dadkan ku fadhiisinaya dadkan wax ugu sheegaya dadkan aad tiraahdo axadulkaadibiin buu soo gelaya qofka asaga axadulkaadibiin kuwa beenta sheega kii sameeyey iyo ka dadka u warinaya dadka u sheegaya isku meel bay gelayaan axadulkaadibiina kuwa beenta sheegay kamid yahay kuwa beenta sheegana de waciid daran ayaa lagu goodiyey man kadaba caley xadidk mutawatirka lafdiga almutawatiru lafdi kiiba lagu xumbaaraya ayb uruq lwadaaciina fi siyaqati alxadiid nimanka wadaaciinta ah markay xadiidka sameynayaan dariiqa ay marayaan waxaan la arkin oo lamaqal maqal sanad saarayaan mise wax dadka ay ku sheekaystaan oo iskaga sheekaystaan sheekooyinkii sheeka xariiradaha oo sanad la saaray buu nabiga alay salaam u tiiriyey mise ma ahee marka horeba asagaaba sameeyo ko warkii oo uu sameeyey iyo sanad uu u sameeyey buu isku darsaday labadaas u qaybin doonaa labadaas u qaybin doonaa lilwadaaciina duruqu lwadaaciina wadaaciinta waxdaje duruqooda ay qaadaan fii siyaaqati alxadiid xadiidka markay dhalaalinayaan oo hagaajinayaan dariiq u maraan lilwadaaciina kuwa wadaaciinta xadiidka dejiye fii siyaaqati alxadiid xadiidka siyaaqadiisa iyo kaxeyntiisa qaabkay u samaynayaan dariiqaana laba dariiq bay u maraan laba dariiq baa loo maraa laba wado ko ima an yunshia alwadaacu wadacuba inuu dejiyo curiyo alkalaama warka min cindi asagaama hindisayba hadalkiiba agtiisu ka sameeyey intuu meel fadhiistay oo fikiray ayuu war isku tootoosiyey uma kadib buu yadaca lahu wuxuu u dejiyey isnaadan sanad markaasuu wayarwihi wariyeydeena intuu meel fadhiistay oo matni samaystay jeebkiisa ah sanadna u sameeyey rijaal ayuu deen dad kusii daayay yii xadathana fulan xadathana fulan qaala rasul sal slam buu yiri warkaasa marka war uu sameeyey wey taa way dhacdaa way sameeyaan laba wa ima an yaakuda kalaaman inuu hadal soo qaato libacdi lxukamaa dadkii xukamada ahaa ee xigmada lahaa war ay ku hadleen oo iska murti ah war murtiyeed iyo war murti oo xikmo ah ayuu soo qaatay aw hayrihim xukamada keyrkood buu war ka soo qaatay markaasuu wayadacu lahu isnaada sanad udejiyadeen almacidatu ah. baytuda buu soo qaatay almacidatu baytuda waa xikmad adibadii iyo raggii adibada qaar ka mid ay ku hadleen markaasuu isaga muuna samayna war ka horeeye oo xikma habboon ah soo maa sanad buu lakin isaga u sameeyey nabiguna ku arooriyey aleyhi isalaatu wasalaam a xub min aliman buu iska yidhi xub min aliman markaasuu sanad u sameeyey <clears throat> oka labadaa dariiqba way noqotaa marka xadidka la dejinayo kayfa yucrafu lxadiidu lmawduuc haddaba xadiidka mawduuca see loo gartaa oo lagu garanayo in war beena oo nabiga alayh salaam lagu beeruuntay inuu yahay see lagu garani yucrafu lxadiidu lmawduucu <clears throat> xadiidka mawduuca waxaa lagu gartaa min duuni nabari wixii la fiirinin fii isnaadihi sanadkiisaba adoon inaad fiirisaba u baahanin waxaad iska garanay oo lagu garan biumuurin umuur baa lagu gartaa minhaa umuurtaa waxaa kamid a ah, ko iqraarulwaadici kii waadic baaba qirtay qirtayba bilwadci inuu isaga dejiyo qirtay kii sameeyey baa wuxuu yihi warkan anuu iga soo fulay anaa sameeyey ka iqraari abi cismata nuux ibn abi maryam nin la yidhaahdo abi cisma nuux bin abi maryam yaa wuxuu qirtay biannahu wadaca inuu dejiyey xadiida fadaa'ili suwari lqur'aan qur-aanka suuradii suuradihiisa fadaaisha ku soo aroortay axaadiista ka hadlaysa inuu asaga dejiyey suuratan suuratan suura suurad uu dejiyey ah. can ibn cabaas baana halkaas ka geliyey ibn cabaasna can rasuulillahi sala allah alay wasalam waa wax uu sameeyey xadiistii wuxuu soo qaatay qur-aankii faatixo ka soo bilaabay ilaa suurat nnaas baqara soo mar birabinas ku keenay suurad walbaba wuxuu saaray fadli gaar o leedahay ninkaa akhriya suuraddaas waxaa soo heli idaa waqaa akhriya faqri markaas ugu dambeeni idaa waqaa ninka akhriya a likuli shayin lahu qalbu qalbi qur'aani yaasiin suurad walbaba wuxuu saaray fadli gaar yuu sameeyey waa wadi taas ku wadi ninka la yidhahdo markii la yidhahdo abu ciisaw nuux bin maryam xaggaa ka keentay warkan wuxuu anaa dejiyey bu yiri maxaa u dejisay dadkan qur-aanka jeclaysiinayaa bu yiri waan arki doonaa eh, dawaaciday kamid tahay dawaaciday kamid tahay ku keentay ku xumbaartay marka tan waa iska garanaysa de qofkii sheega sameeyaba hadduu isagaba qirtay waa waadix wey sanad inaad baadha iyo kaaga baahna laba ama ba aw amase waxaa lagu gartaa maa yatanazalu wax degaaya mansilata iqraarihi raawigu inuu qirtay bay lamid tahay afka kamuuna dhihin oo kamuuna qiranin laakiin isagoo qirtay bay lamid tahy kaan yuxaditha waaba inuu wariyo oo sheego can sheekhi sheekh buu wax ka sheegay oo fulan b can fulan buu yiri hebel buu ka wariyey markaasaa fa yus'al la weydiinaya can mawlidih haye hebel maad ka warisay a oo sheekh ku ahaa yus'al waxaa la weydiin can mawlidihi asaga goortuu dhashay bal adi goormaa dhalatay alaleeyahy kabaanada soo bixi goormaa dhalatay shahaatu miilaadkiisi iyo taariikhu miilaadkiisi goortuu dhashay ayaa baarida ugu sameeyey can mawlidihi huwa markaasuu fayadkur wuxuu sheegay taariikhan taariikh takunu noqonaysa wafaatu dalika sheikh sheekha uu ka warinayo goortuu dhintay qabla mawlidi huwa goortu markuu asagaa dhashay ka hor bay noqotayba wafaatu dalika sheekh sheekhaa dhimashadiisa waxay noqotay qabla mawlidi huwa goorta isagaa la dhalay ka hor marka wuxuu yiri mathalan waxaan dhashay sagaashan iyo kogi baan dhashay buu yiri qixi baan dhashay ko iyo yaad ka warinaysaa sheekh hebel sheekh hebel siteenkii buu dhashay yuu dhintay nineteen ninety sixty ayuu dhintay kun sagaal boqol lixdanki buu dhintay ma qabriguu kuu markaa akriyay kitaab qabrigii buu kuu wariyey taarikda bananka so dhigto maarti marka taarikda waxyaalaha u badan ee dadka fadeexeeyay kamid tahay qofka waxa u badan ee dadka fadeexeeya oo qofka asagoo sheekeen baa min khilaali kalaamkiisa waxaad ka fahmi taariikhda uu ka hadlaayo inayna sax ahayn wuxuu ka hadlaayo ilmo yar baa wuxuu ka hadlaya seven sevenki maalan ka ka baxaydii buu ka hadlaya ama dayaarti eh, dabadheer buu ka sheekeynaya <clears throat> marka taarikhdii baa lagaday soo maarti taarikhdi baa lagaday waka ah, aw mase qariinatan fi raawi qariino waxaa lagu gartay wadciga iyo qofkan inuu wadaac yahay qariina ayaa loo gartay qariino fi raawi raawida ku jirta ka wax warinaya ya waxaa laga fahmay warkiisa qariino ama calaamo tusaysa inuu beenaala yahay waa maxay qariinadaasi been inuu sheegayo calaamada ku noqotay mithlu an yakuuna raawiy raawiy wuxuu noqday raafidiyan buu noqday ha raafidi shiici iyo raafidi yaa saxsan ya raafidada saxa saxda waa raafida shiica haddaa tirahdo shiicatu cali cali bay garab siiyeen oo u nusreeyeen oo u gargaareen oo ay jecel yihin bay tusi beenna wey oo miyu gargaarin raafidada zanaadiqo wey bale markay cali ku quluwi ku sameeyeen oo balaayada markay bilaabayen ay waxaan bilaabeen cali waa kii laayeyba naka dhigayba ee weliba dab intuu shiday dabkii ku gubay inkastoo saxaabada ay ku inkireen ibn cabaas ku inkiray o yii maa dabka ugu gud ina naara laa yucadibuha ilaa rabu naar dabka ilaahigan raarasa iskale wax ku guba maxaa dab ugu shiday murtadiin bay noqdeen man qatala diina faqtuluuhu maa dishiduun markaasu wuxuu yihi laqad ra'aytu amra amran munkaran o lamaa ra'aytu amra amran munkaran ajajtu naari wa dacawtu qumbura bu yiri waxaan wax la yaab leh oo la tahri karin oo dhaaftay xumaan ayay ila noqotay dab inaan ku shido un baan un kaga celbici karaa bu yiri ijtihaadkiisa waa ku khaldamay ah. ayib xadiid baa meesha yaale ina naara laa yucadibuha ilaa rabu naar buu nabig aleh isalaatu wasalaam laba nin oo dhib badnaa oo gaalowday oo ridoobay oo haddana islaamka dhibay buu nabigu wuxuu yihi mankaa aada haddaad heshaana guba ciilkii nabiga ka qabta caradii markii dambu nabiga isceliyey waxyigii baa loogu sheegay markii baxayey bu wuxuu yihi kaalaya guba ma aan idhaa ha ha gubine eh dila un maxaa yeeley ina naar laa yucadibu ilaa rabu naar nacam ah, marka nimanka raafido in la yihahda wey waxay rafdiyeen usuulu shareeca o dhan bay rafdiyeen qur-aan bay rafdiyeen oo diideen oo sunay diideen oo salafulumma iyo saxaabatu rasuul alayh salaam o dhan ummahaatulmuuminiin khulafaa uraashidiin cali ay ku qululoo ku xadgudbeen intii kalena jafaa ifraad iyo tafriid bay isku darsadeen labadan nimanka firaqda kalaha inta badan hal dhinac bay yay u qaluusheen ama ifraad bay leeyihin ama tafriid ama ifraad bay leyimaadeen oo sababta bidcada keentay ama ifraad ama tafriid wey taqsiir inay gaabiyeen iyo inay maah xadda gudbeen kuwa labada wa isku darsadeen cali waa ku xadgudbeen iyo aal beytka nabiga aleyh salaam waxay eh, qaar weliba kamida ah. kuwana waa gooyeen oo saxaabada nabiga aleyh salaatu wasalam ku gaalnimo xugmiyeen marka in raafid la yirahdo way ka caroonayaan ma rabaan in raafidna la dha rabaan shiico iyo waxaas marka mithlu an yakuna raawiya raawigu wuxuu noqday raafidiyan buu noqday isagoo raafidi ah oo la ogyahay in aalubeytka nabiga ay ku xadgudbeen wاlxadiiثu xadiidka uu werina fii fadaa'ili ahlibeyt bay noqotay xadiid wuxuu wariyay fadaaisha ahlubeyt ka sheekeynaysa waxaa raafidina wuu ahaa qariina meesha ku jirta marka ninkan ahlubeyt ka sheekeyna xadiidkan raafidiga calaamadaas iyo qariinada raafidnimada wata warkiisa waa war beena wey war beena wey la tuuraya lama qaadanayo leannu akdabu nnaas wey nimanka raafidnada sheikh islam ibnu taymiya culimadasay dhaheen dadka kuwa ugu been khalqiga ilahi ugu been badan wey tuqyaba ku isticmaalaanoo daahirka wuxuu kuley muslimiin baa nahay iskuid baa nahay inaga nig gola iskhilaafsan nahay hadduu ku qabsado meel buu ku marin waxa la sheegi waa dacaayad meelaha laga soo dhodhoo buu kuleehay kitaabkiisa haddaa saa u kala qaadana waxaa ku qoran ba allahuma alcan sanamay quraysh wajibtayhima wa daaquutayhima labadii quraysh sanamkoodii ahaa abubakar iyo cumar sanamkii quraysh daaquudkii quraysh ilah lacnad ku tuur kitaabkiisa ku qoranta u wataaba marka nimanka ayagaa niman gaala ah, weeya ha la ogaado ayib qariinadaasa marka la helay warkiisa inuu mawduc yatusayso daal aw mase qariiratun qariina la hele fi lmarwi qariinada maanta raawiga kuma sugne eh. marwiga waxaa la warinaya qariino tusaysa warkan war nabi inuunan ahayn ayaa ka muuqata mithlu kownulxadiidi xadiidka waaba inuu ahaado rakiika lafdi midu lafdigiisa rakiig yahay rakiig dadka qaar waxay u dhahaan markay rakiig ka hadlayan arag bay u malayaan ah, darsiga darsi rakiig ah wey casharka waa rakiig kelimadan waa rakiig adeeg maa rakiig waa mid cagsi wey wax jilicsan oo daciif ah oo raqiiq ah ayaa raqiiq la yidhahdaa war wuxuu la yimid raqiiqa oo muhalhal kala socda oon isku toosneen oo balaaqadii iyo fasaaxadii iyo jawaamiculkelimkii nabiga looga bartay midnaba aan waafaqsaneen oo kala taagtaagan ayuu la yimid markaasaa raqiiq ladhaa midla kowl xaduudi raqiiq lafdi ow mase mukhaalifa lilxisi xisig buu khilaafsan yahi wax indhahaba lagu hayuu warka uu sheegi wax indhaha lagu hayo la arkaayo uu baabinaya uu ka hor imaasanya war wax waa aragnaayo waase indhaha ku haynaayo xisigii ama la maqlo ama la taabanaayo ama la ursanaayo ama la dhadhaminaayo ah, sonkortu waa khalaad raddu weliye ka war ya sonkorta khalaad weeye mukhaalifun lilxisi soo ma xisigi buu khilaafay xisiye buu khilaafay xaasat dhowq soo ma xaasat dhowq wey wuxuu yihi wax qarmuun bu wuxuu yihi waa udgoon ayuu ah, weriye xadiis sheegaya ursankaana waan ku aragnaa waaba inoo soo wareysaa ama udgoon bu wuxuu yiri waa qarmuun waka mukhaalifun lilxisi wey aw mukhaalifan lisariix alqur'an qur'aanka sariixiisii wax khilaafsan buu la yimid ma dhici kartaa war nabi iyo qowl iyo aayad qur'aan inay iskhilaafto ma dhici kartaa laa yumkin ma dhici karto oo qur-aankii buu xarimay buu xalaaleynaya ama wax qur-aanka u xalaalay buu xarimaya maalan waxyaalaha lagu garta qariinatun fi lmarwi waxa la warinayo qariina lagu garto inay been tahay weeyaan taasna marka shantaa shay mise afar wey afartaa shay waxaa weeya lagu gartaa warkan inuu war mawduuca yahay oo wax jira unan ahayn dawaaci lwadci wa aslaafu lwadaaciin wadciga iyo qofkan inuu dejiyo war beenah oo nabiga ku beenuunto waxaa ku xumbaaraya maxay tahay dawaacida waxa ugu yeeri oo ku xumbaaray maxay tahay wa aslaafulwadaaciina waa laga sheekeynaya kuwa wadaaciinta wax dejiya qaybahay u qaybsamaan iyo asnaafteeda inta u qaybsamaan liwadci lxadiidi xadiidka dejintiisa iyo ku beenuumashada nabiga alayh salam lagu beenuunto waxay leedahay liwadci lxadiidi ba usugnaaday dawaacin kahiiratun dawaaci fara badan iyo asbaab fara badan iyo waxyaala kuxumbaanaya qofka tadcu lwadaaca qofka wadaaca ugu yeeraysa liwadcihi inuu wax dejiyo a tadcuu alwadaaca caynkaas aynaynu kordhowna ya u godan haye tadcu lwadaacu ah masaxba haddee tadcu lwadaacu liwadcihi ya ya ya faaciliya se faacil ku noqday tadcuusu taa ficilkeedi faacilkeed wadata ya alwadaac inaad kor dhowda wey a liwadci eh, xadiidi dawaaci ba sugnaaday eh, dawaaci dawaaciyin wey kahiiratu fara badan tadcuu alwadaaca qofka wadaaca ugu yeelaysa liwadcihi inuu wax dejiyo dawaaci ku xumbaaraysa wadaaca inuu wadcigan iyo beendan dejiyo ayaa jirta famin abraziha kuwa ugu maaratay mashhuursan maa yali waxa soo socda wey maxay tahay waxa ugu baaraysan ee ku xumbaari kara ataqarub ila allahi tacaala ilahay buba ugu dhawaanayaaba inuu nabiga ku been uunto ilahay buba ugu dhawaanayaaba ah, diin jacayl bayba ka tahayba awase wadalika biwadci axaadiitha axaadiis buu dejinayaa turaqibu nnaasa dadka jecelaysiinaysa fi khayraati khayraadka axaadiis tarkiib ah ayuu dejini oo dadka khayrka jeclaysiinaysa ninkii salaada tukada ninkii soonkaa la imaada ninka sadaqadaa la baxa ninki siradaa iyo qaraabada xeriya ninka meeshaa taga ninka masaajid ku xarooda marka khayrkii ay dadka jeclaysiinaysaa wa axaadiia axaadiisna waa dejinayaa tukhawifu cabsi gelinaysa min ficli munkaraat munkaraadka ku dhicidooda munkarkaas ninkii sameeya naar buu ku waaraya munkar laga yaababa inay saqaayir aheyd oo kabaayir ba ahayn ayuu ninkiis ku taabta jahanimuu ku waari waase inaan looma dhawaanin baan rabaa buu leey munkarka laga cararo marka ninkan isaga wuxuu ku jiraa cambain diin ayuu ku jiraaba ah, wacyigelin diineed buu ku jiraa aloola diineed buu ku jiraa diintu dadka usoo aruurinaya wanaag buu dadka kusoo kaxaynayaaba omaka laakiin wax ka jira warkiisaas ma laha ah, waxaas waa loo qabsan mooyeene waxba kama helaayo wa haaulaai alwadaacuuna kuwaas wadaacuunta wax dejiyey ee noocaas iyo ilahay baan oola jeednaa khayr iyo taqwo iyo taqarub ilallahi baan oola jeednaa khayrka dadka jeclaysiinay naxmaanama ka fogeen kuwaa noocaa leh qoomun qoro wey yantasibuuna u nisba sheegta ila zuhdi zaahidnimo iyo wasalaaxi wanaag a dad salaax iyo zuhdi adduun inay meel iska dhigeen oy ka zaahideen salaax iyo wanaag iyo khayr iyo tarkiib iyo fadaail acmaal iyo wanaag inay ka shaqeynayaan dad sheegtay way dadka noocaas wahum sharu lwadaaciina inta wadaacintae soo socota kuwa ugu shar badan kuwan wey maxaa yeelay ninkan soo duubtay tusbaxa wata masjidka safka hore ku jira ictikaafka ku jira daacadii khayrka un wada wuxuu ku hadlaa caamada way fiirinaysaa waa hebel wuxuu ku hadla sax wey waa lagu kadsoomi dadka kale waa laga carar laha waxiis madhabkiisibu u teeteerayaa baa la dhigaa ama u dagaalaya laakiin ninkan isagaa nin dhihii been buu nabiga ku been uuntay ma jirto saas darteed muxuu shar alwadaaciin waa kuwa ugu shar badan lianna maase dadka qabiilad mawduucaatihii mawduucaadkooda iyo beentooda way aqbaleen hiqatan bihim ayagoo dadka ku kalsoon kalsooni ayaga loo qabo iyo wanaagga iyo salaaxa ay muujisiyeen iyo zuhdiga ay muujiyeen kalsooni lagu qabo darteed yaa waxay sheegaan o dhan ba la qaadan soo maarti waxaa kale in laga foojignaado laga shakiyo oo laisweydiiyo oo xaga ka imaaday o xaga ku sugan yaa dhici karta lakin ninkan isagaa nin looga qaateena maaha saas darteed waa ka ugu shar badan iska ilaali qofka noocaasa warka uu sheegaayo iska sug iska hubso wa min haaulaai kuwa noocaasa zuhdi iyo salaaxa intay sheegteen taqarub ila allahi baan axaadiis u dejinaynaa leh kuwa waxaa kamid a ah maysara bn cabdirabi baa kamid a ah. faqad rawaa maysarahan faqad rawaa ibnxibaan dheh ibnu xibaan wuxuu weriyey fi ducafaa kitaab wuxuu leeyahy kitab la yihahda ducafaa almajruuxiinna waa leeyahay afiqaadna waa leeyahay marka rawaa ibnu xibaan fi ducafaa wuxuu ku wariyey can ibni mahdiyi uu ka wariyey cabdiraxmaan ibni mahdi qaala inuu yihi ibni mahdi qultu waxaan ku yidhi limaysara bni cabdirabi maysara bni cabdirabbina waxaan ku yidhi min ayna jiit xageed ka keentay bi hadi axaadiid ah selafku saasay ahaayeen ninkii wax lagu maqlo waa la qabanaya dhab xageed ka keentay warkan isaga lasaxaxaman maaye min wayna jiita xageed ka keentay bi hadi laxaadiid man qaraa kada ninkii waxaa akriya falow kada buu leeyahay man qaraa kada falow kada aad ku hayso xageed ka keentay ah, xageed ka keentay qaala wuxuu yihi wadactuha anaa dejiyey uraqibu naas dadkaa diinta jeclaysiinaya buu yihi ah, anaa diinta dadka jeclaysiinayo qaybtii iga aadane diinta iyo dadaalkeeda iyo juhdigeeda aan dhinac ka qaadanaya dadkaan jeclaysiinaya diinta buu leeyahy waka marka sababta koobaad ee ku xumbaaraysa wadciga waa ataqarub ila allahi asabab thani waxa wey sababta labaad alintisaaru lilmadhab inuu madhabkiisa u gargaashaduu rabaa madhab u gargaaraya madhab dilan waa la kala baxay xaqiisuu iskugu duubnaa xaq u ahaa xilligii nabiga alay salaam xilligii saxaabada nabiga alayh salaam aakhirkii saxaabada khulafada ayaa balaayo soo dhex gashay oo taabiciintii baa keenay <clears throat> madaahib baa marka soo dhacay madhab walbaa marka wuxuu samaystay axaadiis isaga xoojinaysa alintisaaru limadhab laa siyamaa madhabkan madaahibta fiqigeed maaha waa madaahibtan hadda uu sheegi doono musanifka ku magacaabo siyaasiya laa siyamaa madaahib alfiraq asiyaasiya madaahibta firqa firqooyinka siyaasiga ah ee salka ku haya siyaasad iyo xukun wadalika bacda duhuuri lfitnati markay fitnada dhacday kadib wey fitnada waxay ka bilaabatay cumar dilkiisii iyo cuhmaan radia allahu canhu dilkiisii halkaas ka bilaabatay fitnada waa albaab u ahaa cumar cumar markuu dhintay way soo fakatay cuhmaan radia allahu canhu intuu xukunkaisa waa kii wax badan khilaafa lagu waday marka dambena la dilay kuwii dilaayeyna firqay ahaayeen firqa ka imaatay masar oo balaayo wadata ayay ahaayeen zanaadiqaa wadalika bacda duhuuri lfitnati wa duhuuri lfiraqi siyaasiya firqooyinkii siyaasigaa ah markay muuqdeen kal hadda cali la socdeen si cali oola socdeen bay siyaasad geliyeen xukunkii bay ku qabsadeen xukunkii ku qabsadeen mucaawiya inaad la dagaasha wuxuu wato o ku gaalnimo xukumisaa haddaad wax taxaakum la imaatana adiga laftirkaadaan mucaarad kugu noqonaynaa bay dheheen laa xukma ila lilah bay dheheen markaa siyaasad bay sala ku haysaa washiica iyo shiicada shiicadana waa sidoo kale ayaguna kuwan kale ka soo horjeedaan khulafadii bay ka horjeedaan cali radia allahu canhu bay daahirka tusahayaan inay garab u yihiin ujeedo kalena wataan munaafiqiin iyo yuhuud iyo zanaadiqa cabdillah binu sabay rag baa wata faqad wadacat xaggaasa salka duulamaha soo dirsaday faqad wadacat kullu firqatin firqa walba waxay dejisatay min alaxaadiidi axaadiista maa axaadiis bay dejisay yuayidu xoojinaya madhabaha madhabkeeda ka xadiidi waa kan faafinada soo booday waxay dhaheen caliyun cali nabiga u tirinaya nabiga wuxuu yidhi caliyun cali bay leeyihin khayrulbashari basharka kaa ugu khayr badan wey mashaka ninkii shakiyaa fiihi warkaas kafara gaal wey soo maarti waa raafinadii warkoodii abubakr iyo cumar iyo cuثmaan ba meeshaas raba inuu qariyo marka cali bay le khayr اlbashar ah. nabiga alay slam bu kuxiga isagaa kaga dhexlay qaarkood waa l maya hataa nabiga isaga kalahaa jibriil baa khalad la sameeyey oo xaggaa la aaday marka nimanku waa xun yihin aطahru fi lislaam waa qeybta saddexaad weeyaan dawaacid wadciga islaamnimada in la duraba waa niman islaamnimada inay duraan oy tashwiihiyaan oo foolxumeeyaan oo dadkii muslimiinta ducaafulquluubka ahaa ee aqoonyarida ay iyo magasdi inay maaragtay shubhaad ku ridaan oo shaki ku ridaan bay rabaan wahaulaa wadaacuun kuwa wadaacinta noocaasa qomu waa qolo min azanaadiqati zanaadiqada kamid a zindiiq waa munaafiq daahirka muslim buu sheegeen hoostana gaalnimo wataa ajidahaas iyo danaha gaarkuu faafinaya xadiikiibu kula akrisan quraankiibu kula akrisan wixi o dhan bu kula akrisan hadhow dana xudhisaa kudhici karta waxan wax saxa wax sax miya markaa qofkii dhinac kale u lagdaya qowm min azanaadiqa lam yastadiicuu aan karin an yakiiduu inay dhakraan lilislaami islaamka inay dhakraan waa kari waayeen jihaaran si muuqda si calana intay soo istaagaan inay islaamka ka hor imaadaan oo wax ka sheegaan oo la dagaalamaan waa ku adkaatay awoodooma hayaan xukunkii islaamkii baa gacanta ku haya wilaayaadkii islaamkii baa yaa dhisan muuqaal hadduu wax qowla ku hadlana markaaba afkaa la goosani wixii sida banaanka la dhigi marka hoos wax ka wada lam yastadiicu mayna karin an yakiidu lilislaami jihaaran inay jahri <clears throat> oo muuqata islaamka u khiyaamaan u dhagraan facamaduu waxay u qasteen ilaa hada ariiq alkhabiif dariiq alkhabiifkay marka qaadeen soo mustashriqiin mal yiraha jira gaala oo lasoo diray asxaabu albicathaat diinta kaa badan qur-aanka kaa badan waxba kaa badan marka dasaais ayay ku dhex wadaan islaamkii bay deena waxaa ku dhex faafinayaan ayadii mise khal lagu fasiri xadis mise khal lagu fasiri intaana ahlulxaqi yaa hortaagan oo banaanka dhigaaya oo waxoon soo ilaahi subxaana wa tacaala kugu ilaariyey inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun xifdiga waxaa kamida ah, diinta ilahay wuxuu ku xifdiya rag qalbigiisa qulub rijaal qulub nnaas ayuu ilahay qalbigooda iyuu ku xifdiyey diinta nacam facamiduu ila hada dariiq alkhabiis bay u qasteen waddadaa xun oo ah in diinta ay duraan oo waxyaalaha hoose ay wadaan fa wadacuu waxay dejiyeen jumlatan koox min alaxaadiidi kamid ah biqasdi tashwiihi lislaami islaamka inay foolxumeeyaan ayaga u qastaya wadacni fiihi inay dacniyaan tashwiih lislaam islaamkii wanaagsanaa ee mushriq ahaa ee ifaayey ee maxaasintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo fadaaishiisa ay iska muuqatay ayay rabaan inay foolxumeeyaan oo ay meelo ka taataabtaan meelay ka gelgelayaan meelay ka taataaban oo qofka qaar dadka qaar ayna fahmi karin ayay kaa gelayaan masaaisha qaar oo laga yaaba inay tahay masaa'il tacabudiya oo laa majaala fi lcaqli caqliga iyo ra'yiga biniadamka ijtihaadkiisa shaqaba una ku lahayn ayuu limaada gelin kayfa buu gelin see ku dhacday ayuu gelinaya ah, kayfa buu leeyahy waxyaala laga yaaba khasaais inay tahay khasaais rasul alayh salaam ayuu wuxuu ka dhigay maaratay iyaduna khalad uu galay ah, tacadud zawjaat oo kale umahaatlmuminiinka faraha badan waxaaso dhan bay kaa soo galayaan de dhankaas tashwiih lislaami wadacni fiih marka aad loogu diyaar garoobo oo shubahaadkooda la barto marka hore kayfiyata kashfiha sida loo kashfinayo kashfu shubahaadka ayadana in la barto waa laga maarmaan culamada qaar baaba arrinta u guntatayba shekh ulislam ibnu timiya kamida ah, raximahullah kutub badan ka alifay oo aad oo la dagaala oo wax badan ka qoray nacam wa min haulaai waxaa kamida ah nimanka noocaas ee zanaadiqada moxamed binu saciid ishami almasluub baa kamida ah ninka magacya faraa badnaa wey magac iyo kunyo iyo wax laqab balaayo isku maxamed binu saciid bal arshaami almasluub la salbiyey intii la qabtay baa lagagay intii la dilay yaa dana la salbiyey oo darbi meel lagu xiday si dadka u arkaan maxaa loo salbiyey fi zandiqa fi zandaqa zandaqa iyo munaafiqnimo uu ummadda dhexdeeda ku hayey iyo been uu faafinayey iyo waxaan jirin oo dadka diin looga dhigayay baa lagu iktishaafay lagu helay kadib deena umaraadii muslimiinta mid kamida ah ayaa ku baxay oo dilay faqad rawaa can xumayd waa kan xumayd bu wuxuu ka wariyey can anasin a can anas bn malik buu ka wariyey marfuucan xaal w xadiidkaa marfuucan marka nabigu tiiriyey ana ana ana anag ana aniga bu nabiga alayh salaam yani hadalka su hadalka wada waa kanaa watay balaaqabaan wuxuu yhi ana khaatamu nabiyiina laa nabiy ilaa bacdi intaa saxba eheede xadiis saxiixae ilaa an yashaa allah soo maarti qalin cas baa laga dhigay ilaa an yashaa allah ayuu yiri ana anigu khatamunabiyiina nabiyaasha kii lagu khatimay baan kii khatimay baan wax laa nabi bacdi nabi iga dambeeya ma jirto intaa waa sax qur-aankana wuuba cadeeyey khatamunabiyiin markaasuu wuxuu ku daray masluubkii ilaa ilaa an yashaa allah inuu ilaahayba doono mooyeene nabiyaasha anaa khatimay nabi iga dambeeya male inuu ilahay doono mooyeene soo maarti albaabkiibu furay albaabkiibu furay inuu nabi imaan karo bimashiiat illahi ku imaan karo nabi kale warkaas waa zindiiq wey nabi mxamed aleyh salaatu wasalam gadaashiisa wuxuu furayaa baabu dajal nabigan waa sheegay aleyh salaatu wasalam waxaa imaan doona gadaashayda kadaabuuna dajaaluuna beenalayaal ilaa soddon gaarhay bu nabig aleyh salaatu wasalaam nifan min thalaahiin soddon gaarhay waa inta mashhuurka ahe banaanka inqoday laga yaabo inay atbaac yeesheen wa ilaa kuwa nabinimada sheegtay farbayihin nimanimada sheegtay laakiin waxa uu nabi alay slam ka hadlaya kuwa muuqday sida musaylimat lkadaab iyo aswad ulcanzi iyo kuwaasoo kale ee muuqda wey ninkii xumahay hadda madhabkan iskale axmadiyada la yirahdo almadhab alaxmadiya qadyaniya ah, axmed hulaam hulaam axmed eh, alqadyani midkaasa kamid a ah. wax badan buu sooba maray nabi nawi marka dambe ayuu sheegtay waxaas wey marka ana khatimu nabiyin laa nabiy bacd ila an yashaa allah walaqad bayana jahaabidat <clears throat> lxadiidi walaqad bayana wuxuu adeey waxay caddeeyeen jahaabidat lxadiidi xadiidka culimadiisii Ah, raggi waaweynaha culimmadaha rugcadaagaha ehlucilmiga ah, ehluxadiidkaha ah, waxay banaanka oo caddeeyeen amra haadihi laxaadiid axaadiista noocaasa ay zanaadiqada la imaadeen ee tashwiihi islaamka lagu foolxumaynayo amarkeeda banaanka soo dhigeen walilaahi alxamdu walmina mahad iyo galladba ilahay baa iskale walilahi alxamdu mahad ilahy baa iskale walminata iyo galladba maxaa yeele raggaas hadaa loo heli maanta maxaad maaan leheedeen sidii diinu nasaara anaajiil iyo tawraad oo kale waxay ku dhacay o kale a ku dhici leed Ah, boqolaal waxaan jirin baa soo geli laha intaa waa la hortaagnaa banaankaasa lagu reebayey warkoodaa la kashfinayey waa la fadeexinayey waa la aruurinayey marka qaar kamida nimanka wadaacinta ahoo qaar aimada kamida in la dilala damcay ba wuxuu maxad uga dili intaasoo kun oo xadiid ayaan kusii dhexdaayay ummadii hebel hebel baa jiri axmed bin xambal yaxya bin maciin raggaasaa jooga bu iska saaxaabi raggaasaa jooga soo saari doone banankii soo dhiganade qaar waxaaba jiraba dee xadiidka nabiga alayh salaam uu usoo dhadhamayo xadiista kalena usoo dhadhabi ah, kala urin oo kudhi warkaa war nabi ma aha markii dib loogu noqdana siay sheegeen wey raggaasaa ilahi subxana watala diinta kudhowray ku ilaaliyey naam marka inaga haddaan dadaali weyno kolley diinta ilahi maxfuud wey ogaanteed lahada ah. wain tatawallow ystabdil qowma hayrakum uma laa yakun amhal waka marka dadka waa lagu bedeshay eh, dadka lagu bedelay naga badhige dadka diinta saamiga ku leh islaamka ka qayb qaata allah naga dhigo naam atazallufu fi lxukaam wey qolada waa qolada afaraad dawaacida waan ka hadlayna dawaaci lwadci waxa ku kaxumbaaray qofka inuu wadac noqdo waxaa kamid a atazallufu u dhawaasho ila lxukaami loo dhawaado min azulaf zulfa tazalufka weliba waxaa loola jeedaa altaqarubu ilayhim calaa wajhi almahanati walmadalla ma aha si ikhyaarnimo in madaxda loo dhawaado wixii laisdunaynayo diintii baaba looga baxayba diintii baa looga bixi marka waxaa weeyaan waa kuwa mutamaliqa layihahdo kale almutamaliq a atazallufu ila alxukaam xukaamta in laisku bihinbihiye loo dhowaado oo deena diintii iyo sharaftiiba loo ihaanaysto ay taqarubu bacdi ducafaa'i aliimaan kuwa iimaankooda uu daciif yahay qaar kamid ahaa waxay u dhowaanayaan ilaa bacdi alxukaam dadka wax xukumaya madaxda qaar kamid a waxay u dhowaanayaan biwadci axaadiida axaadiis dejinteed tunaasibu maa caleyhi alxukaam xukaamtaasi waxay ku sugan yihiin oo dhaqan ay gacanta ku hayaan axaadiis munaasab u ahoo waafaqaysa oo waxay ku sugan yihiin oo minal inxiraafi inxiraafa ka leexashada diinta ay ka leexdeen ee ay ku sugan yihiin iyo intay xadiis saxiixiinaysa hagaajinaysa iyo inayn sax baaba tahayba xadiis nabiga baan haynaaba ah. nabiga warkiisi baan haynaa waxaad sax ku taagantah inaad sax ku taagantahn waa ka xadiidkii markaasuu dejin bisanadihi taqarubu bacdi ducafaa iimaan ilaa bacdi wuxuu kala dhawaanayaan biwadci axaadiiin axaadiis dejinteed tanaasabu ee tatanaasabu munaasab u ah maa caleyhi xukaamu xukaamta waxay ku sugan yihiin min alinxiraafi inxiraaf iyo leexa diinta laga leexdaya waxaa munaasab ahoo saxnimadooda joogaaya ay u dejinayaan mithlu qisati qiyaas ibni ibraahim annakaci alkuufi ninkaa qiyaas la yirahda qisadii ka dhacday oo kale faleexadii qabsatay maca amiiru lmuminiin almahdiy amiiru lmuminiinkii mahdiga ahaa banu cabaas oomeen ninka asaga ah magaciis muxua mahdi banu cabaas ya ya maxaa dhacay cadaadi iyo waxma soo marin cabaasiyad iyo hmm? Hmm? haarun rashiid iyo maamun abu jacfar mansuur iyo mahdi iyo ajiri oka mahdigi oka meelun ka keen marka waxaa weeyaan magacu kale soo soo baara ah, maca amiir lmuminiin ninkaasuu la joogay kiyaadkan kiyaad bin ibraahimkan xiina goortii dakhala calayhi uu usoo galay kiyaadkan usoo galayo mahdi amiirkaha madaxweynaha muslimiinta marka ahaa wa huwa mahdigaasna yalcabu uu ciyaaraya bilxamaami isagoo qooley ku ciyaaraya waa nin madaxo boqoloo waxay ka tustay qooley inuu ku ciyaaro qooley asagoo ku ciyaaraya usoo galay markaasu wuxuu yihi ka farxi maanta amiirka waxaan inaan inaan sharaftiisa waxbay u dhimaynin bale ay qiimo leedahayoo war saxa uu yahay xadiis markiiba dejiyey fasaaqa bisanadihi sanadkiisuu soo kaxeeyey xadathana buu ka bilaabay cala tawi cala duul si toos ah cala tawi ee cala duul toos buu sanad u taxay aan lagu soo gabarin geedba bisanadihi cala tawi si cala duul ah mubaashira ila nabiy nabiga qabsanayo sanad nabiga qabsaday alayh salaam si u kaxeynaya buu nabiga ku arooriyey anahu nabigu qaala inuu yidhi laa sabqa tartan ma jirta la tartami ilaa fii nasrin unbaa lagu tartami karaa wax af leh warmaha iyo leebti iyo ayaa nasri la yihahdaa toog iyo warmo waa lagu tartami karaa ilan jihaadka ayay ukhidmeynaysaa toogtii la barto taa waa lagu tartami karaa waa banaan aw amase khufin xoolaha dawaatul ah geela oo kale lugihiisa marata ila qoob mala geela khuf buu leeyahay lugtaa ballaaran aw khufin aw amase xaafirin wax qoob leh sida fardaha iyo dameeraha iyo baqasha iyo <clears throat> o oh, mase janaaxin bu ku daray intaa sax bu aha xadii wey intaa hore waa xadii sax wey wuxuu ku daray o oh, janaaxin ama eh, baal baal iyo garbabo ah, maya lagu tartami karaa qoleydi taale garbabaha leeda baalka laheyd buu kusoo tarsaday afar saddex nabiga alay salam afar kaga dhigay fazaada wuxuu ziyaadiyey kalimata aw janaax kalimata aw janaaxin ayuu ziyaadiyey ah. liajli mahdiyi bunuu ziyaadiyey duqaa mahdi ah iyo amiirkaasi yuu rabaa inuu ka farxiyo yana saxda ku taaganta wad xasiyaden wax u laabo facarafa almahdiyu mahdi waa aqoonsaday dabka haddee niman waxay ahaayeen fuqahaa oo cilmiga garanaya oo diinta aan banaanka ka taagneyn oo sida hadda kuwa madaxda ayan waxbaba oga ogeen oo absadu shay ayan waxba oga garanayna maynan ahayn rag diinta wax ka garan bay ahaayeen waa fahmay marka ninkan isaga waa madax noqday facarafa almahdiyu dalika warkaa waa dartii loo dejiyey fa amara wuxuu amray bidabxi lxamaami qoolada hal gawrucu yiri wax in koolkooliyuu rabay oo wax fiican ka rabay soo maa gawrucuu waa waa binaqiidi qasdi halla gowraca qoomayda wa wuxuu yidhi ana anigaa xamaltuu ku xumbaray calaa dalik ninkan inuu waxaan sheegana anaa sababa ugu ahaa qoolil ku ciyaaray wa hada alwadaac wadaacina waa fiijiyey almutazalif usoo dhawaanayey maaratay cagaladafka ahaa amiirka usoo dhawaanayey wacaamalow wuxuuna kula dhaqmay bicagsi qasdihi ujeedaduu lahaa cagsigeed qasadkuu lahaa maxay ahayd inuu boqorka u dhowaado la abaalgudo abaalmar la siiyo bilashar buu reey soo maaha waaba la fiijiyey albaabkii baa qabli la siiyey lafiijiy qooladooda la gowrac atakasubu wa alab risqi baa kamid a asbaabaha keenta wadcu lxadiid waxaa kamid a atakasub kasabkii baaba ka galayba inuu nabiga ku beenuunto shaqadii baaba ka gashay iyo wa risqi risqi raadiis ayay ka tahay ka bacduqusaasi kuwa qiseeya qaar kamida aladiina kuwa qiseeya oo yatakasabuuna kasbada bitaxaduthi sheekeynta ila naasi loo sheekeynayo wax ku kasbanayaan sheekada dadka loo sheekeynayo laga qoslinayo iyo qisooyinkaas ayay wax ku kasbanayaan fa waxay soo aroorinayaan bacd alqisasi almusliya qisooyinka qaar oo almusliyata qof ka farxinaya musli waxaa la yihahdaa maa yukshifu alhumuuma wayarfacu alghumuum ha qofkii muubsanaa ee ka'aabada ay ku jirtay cajizinaa war macaan haddii loo sheega waa qoslay dirba inshiraax baa galo waa fahmaysay sooma marka dadkii cajisnaadu cajis ka saaraya qisooyin marka xadiis noocaasu sheegi dadkiiba harqin ku harqin markaasa dadka cajis wada bixi min atasliya laga keenay min atasliya nabiga alay salam waa loo tasbiyey qur'aanka sooma a wa kula naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabitu bihi fuaadaka la yidhi waa tasliya sidii loo soo waday ambiyadii nuux alayh salaam kasoo bilow huud alayh salaam saalix luut musa ibrahim si loo soo waday waxa lagu khatimay wakula naqusu calayka min anbaa'i rusuli tasliya lo maxamedo waxaas ayadaba la mariyey dhibkaasaa la mariyey markaas haddana suuratu yuusuf salka loogu sii qabtay suuratu yuusuf oo yuusuf ka sheekeynaysa iyo maraaxiishu soo maray ayaa haddana salka loogu sii qabtay waa tasliya nabiga ala sibirsinaya markii nabiga alay slam ay ka dhimatay gabadhii qiimaha badneed umulmuminiin khadiija iyo adeerkiis abu daalib oo difaaci jiray caamkaana caamulxusni loo bixiya nabiga walbahaar uu ku habsaday ee suuradan soo degeen tasliya wey nabiga alay salaam baa wixii ku habsanaa laga fujinaya alayhi salaatu wasalaam guushana baa ku dambeeya waxaasoo dhan baa ragga kaa horreeya soo mareen fasbir kamaa sabara ibnu casmari min arusul nacam tasliya wey marka dadkii walbaharsanaabu intuu imaado qisooyin u akriyo axaadiis wadaac isaga uu dejiyey ayaa deen markuu ka farxi dhahayn axsanta waad noo farxisay ho ha waad noo farxisay ho risqiba saa ka dhig yuu ku qaadanaya atakasuma dalabu risqi wey fayuriiduuna waxay soo arorinayaan bacd alqisaasi qisooyinka qaar almuslimiina dadka ka farxinaya walcajiibati layaabka leh xataa yastamica ilayhi naasu ilayhim nnaasu si dadkay u dhegeystaan aw yucduuhum dadku ay wax u siiyaan deena intay dhegeystaan yaa hadhow deena wuxuu leeyahy keena waa loo dhiibi ka abi saciid madaini almadaini baa kamid a ah. ragga nooca ku dhaqmi jiray abi saciid almadaini qasdu shuhra midda lixaad ama sababaha keenta in lagu been ee ragga waadaaciinta sababta ku xumbaartay ee dawaacida waxaa kamid a ah qasdu shuhra inuu muuqdu rabaa mashhuur noqdo dadka dhexdiisa ka muuqdo la arko laga sheekeeyo meesha manqabadiisa martabadiisa ayuu rabaa ujeedadaas darteed iyo aqraabtiisaas nafsiga ah ya waxay ku xumbaartay inuu nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam ku beerunto wadalika biiraadi laxaadiidi shuhradaa uu doonaya wuxuu ku gaari biiraadi laxaadiidi axaadiis soo aroorinteed alariibati axaadiistii alghariibati hariibkeed ayadoo kale maa weliga la maql war aan weligii la maqlo axaadiisa uleed nabigaasaa yiri alati markaasa waxaa hebel axaadiis dadka kaleba inaan aqoonin ayuu la imaaday waxa dadka ay sheegaan culamada kale ay sheegan waxaa leeno gaara ayuu wataa mashhuur cinda annaas buu noqon alati laa tuujadu aan la helaynin cinda axadin qof min shuyuukh lxadiid xadiid qof kamida xadiid uuna warinin buu werinaya liyakuuna mashhuuran markaasay fa yuqalibuuna waxay gedinayaan sanadi eh, fa yaqlibuuna yaqlibuuna waxay gedinayaan sanad alxadiidi sanadi maa sanad alxadiidi ah, xadiidka sanadkiisi ayay gedinayaan mtn baa lasoo war baa lasoo qaadi sanad kala dabada loo sa oo la yaqaano oo sanadihi fiicnaa liyustagraba si loo qariibsado oo dadka udhaa war warku waa qariib mooyaane oo wax asagoo kale la arkine aan raadino fayurabu fayuraqiba wuxuu jeclaysinaya dadka fii samaacihi dhegaysigiisa minhum xaggooda ay ka dhagaystaan buu jeclaysinaya waxaa kamida ka ibnu daxiya kamida ibnu daxiya waxamaad nusaymi nimankaasaa kamid nimanka sidaa ku shaqaysan jiray <clears throat> madhabu lkaraamiyati fi wadci alxadiid nimanka raamiye la yihahdaa jira dariiqa iyo madhab bay samaysteen fii wadci alxadiidi ku saabsan xadiidka dejintiisa karaamiyada tusab ilaa muxamed ibnu karam asijistaani nin la yihahdo maxamed ibnu karam asijistaani baa loo nisbeeyaa nimanka karaamiye la yihahdo waa qeyb murji'ada ka mid a ah. waxay caqiidaysan yihiin ana aliimaana qowlu bilisaani faqad iimaanku waa qowl bilisaan carabku lagaa dhawaaqo balaaga kale u dheerta waa qabaan nimanka ayaga karaamiye la yidhaahdo wadculxadiidka madhab gaaray ka leeyihin <clears throat> zacamad waxay sheegtay ku been hawaastay firqatun koox oo min almubtadicati mubtadicada kamid a ah, sunnuu lagu magacaabay bilkaraamiya maxamed ibnu karaamkaasi yaa alifay oo iska lahaayoo loo nisbeeye waxay sheegtay jawaazu wacil axaadiidi axaadiis in la dejiyo la sameeya inay banaan tahaybo fii baabi tarkiib watarhiib faqad ah, hadduu warkuu yahay wax dadka la jeclaysiinayo wanaaga ama wax xumaano dadka looga digayo ay tahay axaadiis ijaabkaa ka samaysato waa dejin kartaa bay dheheen ah, jawaaز wadcu axaadiidi fi baabi tarkiib wixii dadka jeclaysanaya wanaagga fadail acmaalka iyo khayrka iyo watarhiib dadka waxay ka cabsi gelinayaan oo xumaan iyo munkarka ay uga fogaanayeen faqad oo keliya waa la dejin karaa wasadalla waxay daliishadeen calaa dalika warkaasi bima ruwiya wixii la wariyey fi bacdi duraqi xadiidin xadiidi man kadaba caleyh mutacadiidka asaga ee mutawaatirka ee la yaqaano macruufka ee saxiixa mutawaatir weeyabe xadiidka asaga ah duruqdiisa qaar kamida ah wixii soo aroray bay u daliishadeen oo min ziyaaratin ziyaarati jumlatin jumlo lagu ziyaadiyey ah maxay tajmiila lagu ziyaadiyey liyudila annaasa bay ku dareen man kadaba calaya ninkii ugu banuunta mutacamidan isagoo u qastaaya liyudila naas inuu dadka baadiyeeyaana rabaa dadka inuu baadiyeeyuu rabaa intaasay ku dareen annaga marka dadka inaan baadiyeeno ma rabna dadka waa soo xeergelinayna bay leyin baadiyeena annaga ma baadiyenayno waaba soo xaraynayna wanaaggii waa dadka ugu baaqaynaaba ah, walaakin haadihi ziyaadatu ziyaadadan lam tahbut cinda xufaadi alxadiidi xadiidka kuwa xifdiyey culamaa alxadiid agtooda xadiidka warkan ziyaadada yada layudinaaska wax sugan jira ma wadci wey waa ban karaamiyada iyo dacfa la yimi mawduucina oo daacina la imaaday ee wax jira maaha wa qaala bacduhum kuwa qaar kamida ah waxayba dhaheenba markii la yidhi maxaad nabiga ugu been uumanaysaan waxay dhaheen naxnu anagu nakidibu waa been uumanaynaa lahu linafcihi asaga dartii baan u been uumanaynaa warkan aan sheegayna asaga difaaceyna asaga garab u nahay diintaan la qabanayna oo markuu nabiga sheegay islaamka ugu yeeraye islaamka bataano wanaagii iyo khayrkii ayaa anada kaga qayb qaadanayna laa caleyhi asaga dhib kuma hayno lahu weyaana caleyhi ma abaleyin nakdibu waan been sheegaynaa lahu linafcihi asaga dartiis iyo wuxuu rabay iyo sidii fiicneed islaamku inay soo khayrka qaataana unbaan been u sheegaynaa laa caleyhi wax asaga dhib ku ah oo warkiisa ka hor imaanaya maaha wa hada istidlaalu fi gaayati sukfi buu leh waa daliishi oo ah fii gaayati sakf sakiifnimo caqligaabnimo iyo maangaabnimo midka ugu dambeeyo wey war baa jirin oo nabi xamed ku hadlin baa tadla timid yaa waxaan le asaga u gargaaraynaa nabigana alayh salam alaykum bisunati wa sunati khulafa raashidin caduu caleyha biiyaakum muxdaat umuurbi wax gadaal lagala imaaday iska yaraaday yiri nabig alayh salam alyawma akmaltu lakum diinakum waaba haysataaba diintii waaba dhamaystiran tahay waxaad kale leedahay waan ku gaar garab istaagay oo waan kusoo daray islaamka maxay tahay caqligaabnimo kugu xumbaaraysa wey aqrigaabuno istidlaalkaasi asoo daliishatay iyo qaabkaa u soo daliishatay fi gaayat sakfi sakiifnimo midka ugu hooseysa wey iyo doqonnimo iyo caqligaabnimo fa ina anabiya sal sl nabigu laa yaxtaaju ooma baahno waa ka wajhu sakhaafa caqligaabnimada wajkeeda waxaa weeye nabigu laa yaxtaaju ooma baahno sharcigu sharcigiisaan u baahneen ilaa kadaabiina beenaalayaal liyukhrijuhu si ay u suuq geliyeen beenaalayaal suuq geliya shareecada nabiga ooma bahno alayh isalaatu wasalaam tarwiij tarwiijku waxaa weeyaan bambuurin iyo suuq gelin wey ah, soomaalka mukua idaacadda iyo waxay akriyaan iclaanka iyo muxuu ahaa iidhaada iyo arrintaa wey ah, xayeysiinta iyo soo ma marka kuwaas de waxay u baahan yihiin in wixii loo loo xayeysiiyo oo dadkii dee si loo wado loo wado marka dambe wixii dadka ku daadanayaan waana la arkay ba haddii waa la arkay waxa la cunaaya iyo waxa la cabaaya waxa la xiranaya iyo waxa maaratay waxaasoo oo dhan marka laga sheekeeyo laga sheekeyo sidii loo wado marka dambe waxaweyan waxaas la sheegi bal anuma keenaan fiilma waar wax iska ah, wax weyn basi aheenba yaa laga yaabaa shareecada marka oon baahan xayeysin ayadu marka saad u dhigi kartaa nabigaan calayhi salaam garab u nahay oon u taakilanayna oon tarwiijinayna diintiisi shareecadiisi oonaan baana tarwiij shareecade ah, nurajio maane wa hada zacmu sheegashada beenta ah ee ay nimankaas sheeganayaan inay diinta u gargaarayaan khilaafu ijmac lmuslimiin wey muslimiinta ijmaacooda khilaafsantah inay shareecadan ayadaa garab kaaga baahnayn inaa wax kusoo darto ku dhaqan baa lagu watabicuu raaca itibaac baa lagu amray ibtidac lama ogolo ziyaadana lama ogolo nusqaana lama ogolo sidakaa ku raac calaa khilaafi ijmac muslimiin xataa baalaga shaykhu abu muxamed aljuwayniy wuxuu ku xeel dheeraaday asheekh abu muxamed aljuwayni cabdullaahi binu yuusuf baa la yihahdaa magaciise aljuwayni waalid imaam alxaramayn juwayni abulmacaali ninkiis abulmacaali aljuwayni imaam alxaramayn aabahiis wey min amati shaaficiyu kamid ahaa baalaqa shaikhu abu maxamed aljuwayni ismu cabdullahi bn yuusuf aljuwayni wuxuu ku xeeldheeraadayba masalada noocaane nabiga lagu baynuumanayo oo fajazama wuxuu jasmiye gooyey bitakfiiri waadici lxadiidi xadiidka midka dejisanaya war nabi ka dhigaya war asaga uu sameeyey gaal inuu yahay ah, tana asaga kuxeeldheeraadayba ninkii nabiga ku beenuta waaba gaal bu asaga yiriba kuwa kale waa faasiq falyatab bimaqcadu min annaar iyo arrimahaas laakiin waa isaga waa bagaal maxaa yeelay diintii wa kusoo daray <coughs> wejkiisana waxbaa ka muuqda loo waj fi min nadar ayb khadau bacdi lmufasiriin qaar culammada mufasiriinta kamid ah khada iyo gaf ay galeen fii dikri bacdi laxaadiisi mawduuca axaadiis mawduucaha qaar kamid ah oo ay sheegeen darteed bay khada ku dhaceen fii tafaasiilihim ay ku dhex sheegeen niman mufasiriina kutubtooda axaadiis mawduucada isu dariishana kuso arurinay nimankaa khadab ay galeen laska jiro wey kutubtooda markaa daalacanaysan isha ku hay isha ku hay warkooda laqad akhdaa waxaa khada'ay oo gafay bacd lmufasiriina mufasiriinta qaarkood fii dikrihim bay ku khaldameen sheegidooda axaadiida ay sheegeen mawduuca axaadiis mawduuca fii tafaasiilihim bay ku dhex sheegeen min gayri bayaan wadciha aan soo sheegnay inaan wadciga mawduuca la sheegi karin ilaa bayaan wadcihi in la cadaynayo ma somo ma sheegayan qaala rasuulu lahi sal slm intay dhahaan bay kaga dhaqaaqayaan min hayri ayagoona cadeyn e, bayaan wadci isagoo ayagoona cadeynayn ayay waxaas yay sameeyeen min hayri bayaan wadciha mawduucada ayagoona cadeynin laa siyama waxaanan ku jirinba alaxaadiid almarwiya axaadiista laga wariya can ubay bnu kacab waxaa jirta xadiis ubay bnu kacab laga wariya sayid lqura ku saabsan fi fadail qur'an qur'aanka fadaaishiis suuratan suura waa soo mara nuux bin abi maryam cisma asagana an ibn cabaas buu ka wareerin jiray kana waa kan min riwaayati ah, ubay bnu kacab wey wa min haulaai almufasiriin culamada mufasiriinta ah ee axaadiista mawduucada intay kitaabkooda tafsiirka ku shubeen haddana aan dadka u sheegin waxaa kamida athaclabiy ah baa kamida ah. thaclabi kitaabkiisa atafsir athaclabi haddaad arato warkaas ku bari ba alwaaxidiyu baa kamid tafsir waaxidi <clears throat> jim azamakshari baa kamida zamakshari albaylaawi baa kamida tafsiirkiisa ashawkani baa kamida ah, shawkani laakiin shawkanigo ah, nin cajiib u ahaa oo kitaabkiisa ibnu kathiir iyo ibnu jariir dabari iyo xagga axkaamtana qurdubi ayuu ka soo qaatay riwaayata wadiraayah ayuu ka hadlaa marka waa ku daray lakin sheekh waad artaa kule waxbaa ka jira iska ilaali laakiin inta badan kitaabkiisa waa kitaab aad u qiimo badan wey ah, aad u qiimo badan oo dhinaca axaadiistana xaggaasu ka soo qaata ibnu kathiir iyo ibnu jariir iyo qaar axkaamtana qurdubi iyo kuwaas kasoo qaanqaata ashhuru musanafaati fiihi <clears throat> musanafaatku waa ugu mashhuursan mawduucaadka ko kitaab mawduucaat baa kamid a yaa iskale ibn jawzi iskale wa huwa min aqdami ma sunifa fi hada fan fanigan mawduuca laga sheekeeyo wax laga alif wax u horreey ah lakinahu mutasaahilun fi lxukmi xagga xukunka waa tasaahulaa cala xadiidi bilwadci ku xumaaya xadiidka saxiix ku sugan fi saxiix muslim ayuuba gelinhayaaba lidaa intaqadahu lculamaa watacaqabuuh culamada waa ku dureen arrinta ayada waana ka daba tageen tacaqabu waa celbiyeen waa laga daba tegey ba alaali masnuuca fi axaadiii mawduuca baa kamida suyuudi baa iska leh wahuwa ikhtisaaru likitaab ibn ljawsi buu soo gaabiyey watacaqaba caleyh waana celbiye waxbuu ka daba tegay oo u qabsaday wa ziyaadaatun waale waxbuu ku dardaray lam yadkurha ibn ljawsi uuna sheegin jim tanziihu shariicati almarfuucati can axaadiii الshaniicati اlmawduuca kitaabkaasna waa jira ibn ciraaq alkinaani baa iska leh wahuwa talkhiisu lisaabiqayhi labadaa horuu talkhiisiyey kuusoo koobay wahuwa kitaabun xaafilun cilmi badan buu xumbaarsan yahay muhadabun waa la hagaajiye o la sifeeyey mufiidun waa faa'ido badan yahay marka xaafilun bilcuybi muhadabun can alakhdaa'i wazalami waa laga sifeeyey waa laga hagaajiyey mufiidun fi dati daatadiisa mufiid wey kitaabkaa qiimaha badan marka rag ka horeeyey intuu ka cibro qaatay waxay ku khaldameen iska ilaaliyey waa hagaajiyey marka wallahu aclam billahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed